رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين sal allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtna wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd alkabiiratu altaasicatu walaauun waxaynu ku soo jirnay kitaabu lkabaa'ir lilimaami dahabi raximah llahu tacaala darsigeennuna wuxuu ka bilaabanayaa in sha allahu tacaala kabiirada sagaaliyo soddonaad allacaanu waa midka lacnada badan ee carabkiisa uga caadada dhigtay inuu mar walba uu xanacdalo waa kabiira min alkabaa'ir allacnu waxaa la yidhaahdaa addardu yacnii in ruuxa lagu habaaro addardu waalibcaadu min raxmat illaah naxariista ilaahay subxaana wa tacaala in ruuxa laga dheereeyo qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi lacnu lmu'mini ruuxa mu'minkoo la nacdano lacnada ruuxa mu'minkaahi ka qatlihi dilkiisa oo kale wey isagoo dilay bay la mid tahay muttafaqun calayhi waqaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi sibaabu lmuslimi ruuxa muslimka oo la caayo fusuuqun faasiqnimo weeye waa daaca kabax bax wa qitaaluhu la dagaalankiisa ruuxii muslimkaa lala dagaalamana waa kufrun kufri weeye marka kufrigaasi maaha kufrigii diinta lagaga baxayey ee waa kufrun duna kufrin waana alaa wahiya almacsiya waxaana kutusaya ilaahay subxaana wa tacaala ruuxii ula kaca waxu dilay qur-aanka markuu tilmaamaya wuxuu yidhi faman cufiya lahu min akhiihi shayun fatibaacun bilmacruuf wa adaaun ilayhi biixsaan isagoo markaas si uu la kaca wuxu dilay baa waxaa loo sugay alukhuwa aliimaaniya wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa baa la yidhi subxaana wa tacaala iimaankii baa loo sugay iyagoo dagaalama ayib xadiiskuna waa saxiix oo baa warinaya min xadiisi cabdillahi bni waqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laa talaacanuu haisku lacdaniyani ha isku lacdanina yanii bilacnat illaahi ilaahay lacnadiisa ha isku lacdanina yanii nacdasha ama licaan yani ha samaynina ha isku nacdalina bilacnat illaah lacnada ilaahay ha kugu dhacdo walaa biqadab illaahi ilaahay subxaana wa tacaala cadhadiisana ha isku habaarina cadho ilaahay kugu dhacdo ha odhanina walaa binaari naarna ha isku habaarinoo naarta alle ha ku geliyo ha odhanina saxaxahu alimaamu tirmidi baa saxiix yeelay xadiiskuna waa saxiix sheekh naasir wuxuu ku saxiix yeelay saxiixada wuxuu xadiisku faa'iideynayaa inaan lacnada ilaahay subxaana wa tacaala laysku nacdalin cadho ilaahayna ruuxiis aan lagu habaarin naar alle ha ku geliyana aan la odhan wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu idhi laa yakuunuu ahaan maayo allacaanuuna kuwa lacnada badan shufacaa'a kuwa ergeeya wala shuhadaa'a kuwa markhaati kacana noqon maayaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaame rawaahu muslim marka addoommada mu'miniinta ay ergeeyaan ambiyadaa ergeyn doona shuhadadii baa ergeyn doonta saalixiintii baa ergeyn doonta qofka lacnada badan ee carabkiisu yacni marka uga caado dhigay inuu dadka lacnado dadka ergeeye ee ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ergadiisa la aqbalo kama mid noqonayo shuhadada kuwa markhaati kacayana ka mid noqon maayo ambiyadii iyo ummadahoodii marka ilaahay subxaana wa tacaala maxkamadda caadilka uu soo istaajiyo ayaa ambiyadii su'aal la weydiinayaa markaasaa waxaa la odhanayaa ummadihiinnii ma gaadhsiisiiseen wixii laydiin soo dhiibay falanas'alanna almursaliin ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahy kuwii la diray baannu weydiinaynaa dadkiina su'aal baa lagu wajahayaayoo maada ajabtum almursaliin rusushii laydiin soo diray maxaad ugu jawaabteen markaasay odhanayaan maa jaana min bashiirin walaa nadiir wax noo yimi ma jirto rusul iman cid noo jirto rasushii baa la odhanaya yaa idinka marhaatiya ummada nebi maxamed baa nooga marhaatiya marka dadka yani marhaatiga noqonaya kuma jiro qofkaas xadiisku sabab buu lahaayo cabdilmalik ibnu marwaan oo amiirkii muslimiinta aba ah, baa wuxuu u yeedhay habeenkii isagoo salaatuleyl tukanaya buu addoonkiisu u yeedhay markaasuu ka yara daahay markuu ka yara daahay buu yidhi lacnatullaahi calayh markaasaa umudardaa baa maqasho waxay tihi waxaan ku maqlayay adigoo addoonkaagii nacdalay saa darteed abudarda waxaan ka maqlay inuu yidhi laa yakunu ma ahaadaan baa nebigan waxaan ka maqlay inuu yidhi samictu nabiya sal alla aleh wasalam laa yakuunu allacaanuuna kuwa lacnada badani ma ahaadaan shufacaa'a kuwa ergeeya iyo walaa shuhada'a shuhadana ma noqdaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaamee waxaa loogu diiday dee lacnadani waxa weeye waa didu shafaaca washahaada almuqtadiya yani lilishfaaqi wاlraxma wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yenbaqii uma habboona lisidiiqin sidiiq uma habboona an yakuuna lacaanan lacaan inuu noqdo qof wax lacnada oo carabkiisa caado uga dhigay inuu ummadda nacdalo marka sidiiqu yani dhaqankiis maaha xadiiska imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya waana min xadiisi abi hurayrata radi allahu canhu wa canhu waxaa laga wariyey can nebiy sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi laysa almu'minu mu'minku maaha bidacaani mid dacnin badan oo wax dura ma aha wala lacaani mid wax lacnadana ma aha oo lacnad badan mu'minku wala alfaaxish yacnii mid af xunna maaha wala albadii mid carab dheer oo dadka carabkiisa ku dhibana maaha albadiy waxaa la yidhaahdaa yacni huwa aladii yatakalamu waradii'u lkalaami midka yacnii dhaqan uga dhigay afkiisa caado uga dhigay afkiisa inuu waxa xun ku hadlay carabka dheeree dadka ku dhiba laysa almu'minu mu'minku ma ahaanin bidacaani mid wax dacniya iyo walalacaani mid wax lacnada walalfaaxisha yacnii mid foolxunu haddii ilaahay kuu roon yahay af xun ma aha walalbadii'a mid carab dheer maaha xasanahu alimaamu tirmidi fii jaamicihi xadiiskuna waa saxiixo saxahu alalbaaniyu raximah llahu tacaala fi saxiixa raqamka wa canhu sal allahu calayh wasalam nebiga waxaa laga wariyey qaala inuu nebigu yidhi ina alcabda addoonka idaa lacana shay-an shay hadduu lacnado sacidat illacnatu lacnadii waxay fuushaa ila samaa'i xagga samada iyo kor bay aaddaa fa tuqlaqu markaasaa la xidhaa abwaabu samaa'i albaabadii samada laga xidhaa duunaha sokodeeda uma taakhudu waxay qaadaa yamiinan dhanka midig iyo wa shimaalan dhanka bidix bay aadaa faida lam tajid haddaanay helin masaaqan meel ay qaado yacnii masaaqan meel wada'a oo ay marto haddaanay helin rajacat waxay u laabataa ila ladii kii xaggiisay aadaa lucina lagu lacnaday midii kii lacnada lagu tuuray xaggiisay aadaa waase goorma in kaana ahlan lidalika hadduu arrinkaa ehelu yahayo lacnada haddii uu mutaystay qofkii lacnada lagu wajahay bay aaddaa wailaa haddii kale rajacat waxay ku laabataa ilaa qaa'iliha midkii yidhi bay ku laabataa albaabadii samadaa laga xidhay jihada midig bay aaday meelay martay weyday bidixi bay aaday meelay martay weyday qofkii lacnada lagu tuurayna ehel uma aha oo ma mutaysan isagii kii yidhi bay dib ugu soo noqonaysaa marka kii yidhi bay dib ugu soo noqonaysa xadiiska abu daauud baa warinaya yani markaa fii sunanihi ku warinaya ibn abi dunya ayaa isagana warinaya dabaraani fii tuxfat alashraaf iyo keyrkood baa warinaya xadiisku waa xasan bishawaahidi wa saxiixu jaamic saqiir saxiixadana yani raqamka ruuxa muminkahi marka waa inuu iska ilaaliya carabkiisana uu ka ilaashadaa inuu carabkiisa caado uga dhigo inuu wax lacnado waqad caaqaba nebiyu sala allahu caleyh wasalam nebigu waa ciqaabay allatii haweenaydii buu ciqaabay lacanat lacnaday naaqataha hasheedii lacnaday buu ciqaabay nebigu muxuu ku ciqaabay bian salabaha inuu ka siibay oo gacanteeda uu ka bixiyey iyaaha hashii inuu gacanteeda ka bixiyey faqaala cimraan ibni xusein wuxuu yidhi iyo waa abubarsa xadiiska cimraan ibni xusein iyo abubarsa werinaya wlxadiiu xadiiskuna licimraan ibni xusein buu u sugnaaday qaala wuxuu yidhi cimraan ibni xusein baynamaa goor oo rasuulullaahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay fii bacdi asfaarihi safaradiisa barhkood uu ku jiro wamraatun haweeney oo min al ansaari ansaarta ka midana calaa naaqatin hal dusheed ay ku sugan tahay fa dajirat way cadhootay hashii bay u cadhootay fa lacanathaa way nacdashay hashii bay nacdashay fa samica daalika arrinkaa waxaa maqlay rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay baa maqlay fa qaala wuxuu yidhi khuduu maa calayha hasha waxa dusheeda saaran ka qaata alaabta iyo rarka iyo xamaamada kala dega buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi khuduu maa calayha waxa dusheeda saaran ka qaata buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wadacuuha ka waa mid la nacdal baa ku dhacday ka qaata waxa dusheeda saaran ayuu nebigu yidhi salawatulahi wasalaamu calayh imaamu muslim baa warinaya qaala cimraan wuxuu yidhi fakaannii waaba anigoo anduru ilayha hashii fiirinaya alan hadda qisadu siday u dhacday hadda waxaad mooddaa inayba ii muuqato tamshi iyadoo soconaysa hashii fi nnaasi dadka dhexdeeda maa yacridu laha xaalaanu u bambaxayn axadun ruuxna rawaahu muslim hashii aan dusheeda waxba saarnayn baa saxaabadii iska dhex socota hadda waxaad moodaa muuqaal ahaan inay ii muuqato ayadoo saxaabada iska dhex socoto cid wax ku falaysa yani marka aanay jir xadiika abu barza sababtuu tilmaamayaayo wuxuu leeyahay baynamaa jaariyatun calaa naaqatin calayha bacdu mataaci lqowm waqti yani gabadh ay markaa haddii ilaahay kuu roon yahay ay hal dul saarnayd hashana waxaa ku rarhnaa alaabtii qoomka barhkood baa ku rarhnaa idbasurat binnabiyi sal alla aleh wasalam watadaayaqa bihim aljabalu iyadoo socota baa nebigu gadaal kaga yimi hashii nebigoo soo socotay aragta waddadiina waa meel cidhiidhi ah waxay istiri marka u bannee nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u bannee hashii marka la hadashay xal xal yacnii waa kelimatu sajrin lilbaciir hashii baa marka ku madax adkaatay markaasay waxay tidhi allaahuma lanha qala rasuulu lahi sal allau aleh la laa tusaaxibna naaqatun calayha lacna nala saaxiibi mayso hal malcuuna ah oo la nacdalay nala saaxiibi mayso buu nebigu yidhi muslim marka xoolaha iyo caruurtaada iyo maalkaaga inaadan yani markaa wax dhiba aadan u geysan oo nacdalin baa loo baahanya nebigeennu salawatu ullahi wasalaamu caleyh fii saxiixi muslim wuxuu ku leeyahay لا tadcuu cala anfusikum walaa tadcuu cala wlaadikum walaa tadcuu cala amwaalikum walaa tuwaafiquu min allahi saacatan yus'alu fiiha cada'an fayastajiibu lakum fii saxiixi muslim xadiiska saddex kun iyo sagaal min xadiisi jaabir wuxuu leeyay naftiinna ha habaarina maalkiinna iyo xoolihiinnana ha habaarina awlaaddiinna iyo carruurtiinnana ha habaarina marka aad waafaqdaan oo ku beegantaan saacad loo yaqaano saacatulijaaba samadu ay furan tahay oo laydinka ajiibo kani waa habaarqabe alla siiqaadkan baad odhanaysaa allah kaa sii qaadi waa habaarqabe waa mid yani inkaari ku dhacday inkaar baa ku dhici waqhti samadu furan tahay marka hawaafaqina baa la leeyahy can ibni lahiica waxaa laga wariyey cabdulaahi ibnu lahiica ikhtilaad baa ku dhacay bacda ixtiraaqi kutubihi markii kutubtu ay ka gubatay riwaayaadka cabaadilada ay ka wariyaan yacnii waa la tasxiixiyaa maxaa yeelay waxay iyagu wax ka wariyeen qabla alikhtilaat waxaa ka mid ah ibn bnu mubaarak cabdulaahi ibnu wahb almisri alqurashi mowlaahum cabdulaahi ibn salm ibnu qacnab alqacnabi cabdulaahi ibnu yasiid almuqri iyo qutayba ibnu jamiil ibnu dariif aburaja albaqlaani raggaas xadiiskooda ibnulhayic ay ka warinayaan waa la tasxiixiya can abilaswad adiili can yaxya bni nadar can abi hurayrata can nabiyi sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi ina arba riba ribada midda ugu ribaysan ee ugu siyaadsani waxa weeye waa istidaalatu lmari ruuxu inuu ku dheeraysto oo ku dherarsado fii cirdi akhiihi walaalkii cirdigiisa iyo sharaftiisa yacni akhiihi lmuslim walaalkiisa muslimka cirdiga waxaa la yidhaha meesha qofku uu ka damqanayo ee sharaftiisa ah inuu marka sharaftiisii wax ka sheego oo meel uu kaga dhaco ribada xoolaha iyo maalka gashuun baa taqaanay waa ribo midda ugu ribaysan ayuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa saxiixoo sheekh naasir wuxuu ku saxiix yeelay xadiiska saxiixada ayuu ku saxiix yeelay iyo saddex raqamka ayuu ku saxiix yeelay iyo xaakim iyo qayrkood baana warinaya alkabiiratu alarbacuun kabiirada afartanaad waxa weeye alqaadiru yacnii midkii ballanburyada ku samaynaya biamiirihi amiirkiisa iyo waqayri dalika iyo wixii ka soo hadhayoo dadkii madaxda ahaa ee hogaanka ummadda ahaa ee amiirku uu tacyiimiyey amiirka waxaa loo jeedaa waa hogaankii iyo madaxweynihii muslimiinta ayb qaadirkuna waa ballanburyo qadriga waxaa la yidhaahdaa waa khiyaanatu linsaani fii mowdici alisti'maan yani qofku inuu khiyaameeyo meeshii aaminka yani markaa lagu aaminay inuu khiyaameeyo qaala allahu tacala ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa awfu oofiya bilcahdi ballankii oofiya ina alcahda ballanku kaana wuxuu ahaaday mas-uulan mid laysweydiinayo ilahay agtiisa subxaana wa tacaala wa qaala tacaala alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala awfu oofiya bilcuquudi ballamihii oofiya wixii caqdi iyo heshiis aad gasheen oofiya ama ha ahaado ummadda muslimiintu cid kale oo aan muslimiin ahayn ballamihii ay la gashay ama ha ahaado ballamaha muslimiinta dhexdoodu ay gelayaan oo hoggaankii iyo raciyadii ay gelayaan ama ballimaha sharikaadkii iyo kambaniyadii ay gelayaan ama ballamaha ninka iyo haweenaydiisu ay gelayaan waxaasoo dhan in la oofiyo ayaa loo baahanya ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wa qaala tacaala alle wuxuu yidhi wa awfuu oofiya bicahdi illaahi ilaahi subxaana wa tacaala ballantiisa idaa caahadtum markaad ballamaysaan alle subxaana wa tacaala dartii markaad balan u gashaan ballantii oofiya baa la yidhi subxaana wa tacaala wa qaala nebiyu sala allahu aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi arbacun afar man kunna ruuxii ay ahaato fiihi dhexdiisa kaana wuxuu ahaanayaa munaafaqan munaafaq buu ahaanayaa xaqan oo dhaba man idaa xadaa ruuxii yani markuu sheekaynayo kadaba been sheega waidaa tumina haddii la aaminana khaana wa waidaa caahada markuu ballamana qadara ballantii buriya wa waidaa khaasama markuu doodayana fajara faajirnimo sameeya oo markaa xaqii yani markaa ku xadgudba muttafaqun calayhi xadiiskan in badan baynu soo marray wa qaala sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu idhi likulli qaadirin mid kastooo ballan buriya liwaa'un calan baa loo taagayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame cinda istihi yacnii badhidiisa gadaasheeda ayaa la taagayaa yuqaalu waxaa la odhanayaa haadihi midaani qadratu fulaanin hebel ballanburiyadiisii wey alaa hooyay walaa qaadira mid ballanburiyaa ma jiro acdama ka weyn adran ay min jihati alqadri dhanka ballanburinta min amiiri caamatin amiirkii caamka ahaa yacnii inuu ballantii uu ummadda la galay uu buriyo ama ballantii isaga lala galay markaa la buriyo waxaa jira marka khalqigaa lagu fadeexadaynaya calan baa la taagi halkaa dabagibintiisa abaa ah calanka laga taagi calankaas ummaddii oo dhan baa arkaysa waa ballanburiyadii hebel hebel baa la leeyahay uu sameeyey ayaa leeyahay marka waxaa lagu yani facshar baa lagu samaynayaayo khalqigaa lagu fashilaya imaamu muslim baa fii saxiixihi ku warinaya min xadiisi cabdillahi bni mascuud wa qaala sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qaala allahu tacala ilaahi wuxuu yidhi alaaatun ana khasmuhum yowma alqiyaama saddex anigaa la doodaya maalinka qiyaame ruux ilaahay uu la doodayna shaki kuma jiro inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka qaalib noqonayo oo ruux ayaan dara iyo nasiib darra ku dhacday uu yahay rajulun nin weeye koogu horeeya acdaa bixiyey biya aniga sababtayda ayuu ballan ku galay uma qadara wuu buriyey ballantii ka labaadna wa rajulu nin weeye baaca yacnii wuu iibsaday biya sababtayda xoran addoon xora ayuu iibsaday fa akala markaas